بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين alqaasim bin moxamed ibn abi bakar qisadiisii ayaan ku jirnay waxaa noogu soo dembaysay nin baa su-aal weydiiyey ama sareermina intay isugu yimaadeen xujaajtii bay guda inay su'aalo weydiiyaan qaarna waa u jawaabayey qaarna wuxuu dhahay laa aclamu laa adri ma ogi oo ma aqaano aad bay markaa ula yaabeen dhammaan waxaadna weydiinaysaan ma garan karna buu dhahay haddaan naqaano waan idiin jawaabi lahayn xalaalna nooma ahan inaan qarino ama aan idinka qarino axadka rajulka inuu ku noolaado asagoo jaahil ah markii xaqa ilaahay uu gartay kadib dushiisa ahaaday ayaa ka khayr badan intuu ku hadli lahaa ama uu ka jawaabi lahaa wuxuusan cilmi u lahayn wa fii daati mara marmararka u saaxiibkaa cuhida waxaa loo xilsaaray saaray xaggiisa oo lagula ballamay biqismati sadaqaati sadaqaadkii sakooyinka inuu qaybiyo bayna mustaxiqayha bayna mustaxiqayha dadka mutaystay inuu siiyo beynkooda inuu markaa ku qaybiyo dadka mustaxiqiintaa fajtahad waa dadaalay fajtahada fii daalika maa wasicahu اlijtihaadu intuu ijtihaadku waasic yahay ee uu awoodi karo ayuu ijtihaaday dadkii mustaxiqiinta inuu siiyo wa acطaa wuu siiyey kulla dii xaqin mid kastoo xaq u saaxiibana xaqahu xaqiisii ayuu siiyey qof kastoo xaq u saaxiib ahaa ee xaq lahaana xaqiisii ayuu siiyey hayra laakiin anna axadahum dadkii mid ka mid ah lam yarda raali kuma noqonin can nasiibihi qaybtiisii alladii ucطiya lahu la siiyey hal nin oo dadkii ka mid ahaa xanaaqayoo diiday wuxuuna ku qanci waayey qaybtii markaa ku soo aadeen la siiyey faataahu Eh, qaasim buu ugu yimid ila almasjidi masaajidka wahuwa qaa'imun asagoo tukanayo wahuwa qaa'imun asagoo taagano yusallii tukanaya wa jacala wuxuu gudagala yatakallamu inuu ka hadlayo fii amri sadaqati sadaqada arrinteeda arrintii sadaqada inuu ka hadla ayuu gudagalay faqaala lahu ibnuhu qaasim wiilkiisii baa maqlayo meesha fadhiya wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innaka adiga latatakalamu waxaad ka hadlaysaa fii rajulin nin maa naala aan ka qaadan ama aan ka garin ama aan ka asiibin min sadaqati min sadaqatikum sadaqooyinkiina dirhaman hal dirham walaa daaniqan iyo taano daaniqa waxaa loola jeedaa waa suduska waxaa loola jeedaa waa suduska dirhamka waa dirham wax ka siiyan guruush ama sataano aan markaa ka qaadanin ayaad wax ka sheegaysaa walaa asaaba minhaa aanana ka asiimin tamratan waaxidatan hal xabad oo timir ah fa awjaza wuu soo gaabiyey alqaasimu qaasim salaatahu salaadiisa wakhtigaa labada ninkana uu hadlaayo wiilkana uu jawaabayo qaasim salaad buu ku jiraa salaaddii buu soo afjaray salaatahu wuu soo gaabiyey wailtafata ilaa ibnii wiilkiisii buu eegay kii eedaynahayey ee wax ka sheegaya uma jawaabine ma fiirinin laakiin wiilkiisiibuu eegay wa qaala wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow laa tatakallam ha ku hadlin bacda alyowm maanta wixii ka dambeeya fii maa laa taclam waxaadan ogeyn wuu isdahirayaa macnaha wuxuu diidayaa macnaha wuxuu ula jeedaa waa inuu tawdiiciyo amase inuu iska dhigo nin ilaa subxaana wa tacaala u tawaducaya laa tatakalam bacda alyam fii maa laa taclam faqaala annaasu dadkii waxay dheheen sadaqa ibnuhu wiilkiisii run buu sheegay waa run ninkan wax uu ka asiibay sadaqaduu ka qaatay lacaga ma jiro wixii la siiyeyna oo loo dhiibay mustaxiqiintii buu u qaybiyey walaakinahu laakiinse araada wuxuu doonayaa an yurabbiyahu inuu barbaariyo tarbiyeeyo canugiisa an yurabbiyahu iyo wa an yaxfada lisaanahu carabkiisa inuu ka ilaaliyo min altawasuci fi اlkalaami inuu hadalka isaga waasixiyo inuu iska dhahdhaho hadalka u ballaariyo carabka ku furo hadalkiisa taasuu markaa u diidaya canugiisa waqad cumira waa la cumri siiyey alqaasim bin muxamed xataa nayafa ilaa uu dhaafay cala ahaaniyati wasabciina toddobaatan iyo laba jir buu kor u dhaafay laakinahu laakiinse kufa basarahu argi buu beelay indhool buu markaa noqday wahwa asagoo shaykhun kabiirun oday weyn ah wa fii aakhiri sanati sanadii aakhirkeedoo min xayaatihi noloshiisa ah sanadii xayaatadiisa aakhirkeedii qasada wuxuu u qasday makata maka yuriiddu asagoo doonaya alxaja inuu soo xajiyo wa fii maa waqti huwa asagoo fii bacdi ariiqihi waddadiisa qayb ka mida ku sii socdaa ataahu lyaqiinu yaqiintii baa u timid asagana geeridii ayaa markaa u timid falamaa markii axasa uu dareemay biljali ajashi iltafata wuxuu eegay ilaa ibnii wiilkiisa oo la socday wa qaala wuxuu ku yidhi idaa ana haddii anigu midtu aan dhinto fakafanii waxaad igu kafantaa buu yidhi bihiyaabii dharkaygan allatii taasoo kuntu usallii fiihan ku tukanaayay dharkaan aan salaadda kula jira igu kafin qamiisii wa isaarii wa ridaa'ii fadaalika macnaa qamiiskaygii hoosguntigaygii iyo ridahayga waa go-ab kor laga qaato isaarkana waa midda hoos laga qaato fadaalika taa kaana waxay ahayd kafanu jadduk abowga kafantiisa abubakarin fadaalika taa kaana kafanu ja jaddaka awowga abibakar kafantiisa saa ahayd abubakar ayaa sidaa markaa lagu kafanay uma kabacdi sawi sin calaya korkayga laxdi laxdiga iyo iilka igu sin buu yidhi oo markaad iilka saa ii geliso igu rog carada walxaq haleel marka biahlika ehelkaaga haleel iska bax adiga marka wa iyaakum waxaan idinkaga digayaa an taqifuu inaad dul istaagtaan calaa qabri qabrigayga waa dhici kartaa mar allaala markaad cidda ku laabata inay ku dhaanna soo tus qabrigiisa waxaan idinkaga digayaa inaad dul timaadaan oo wataquulu aad dhahdaan kaana wakaana wakaana saan buu ahaa saan buu ahaa ammaan aad igu gashaan famaa kuntu shay waxna mihi buu yidhi anoo waxba ahayn inaad iska kay a ammaantaan baan ka baqayaa alqaasim bin moxamed ibni abi bakar qisadiisaan meesha oga baxaynaa silat ibnu ashyama alcadawi ninka lagu magacaabo silat bnu ashyama alcadawiyu qisadiisaanu gelaynaa talaqaa wuu la kulmay silat bnu ashyam ninka lagu magacaabo can jillati saxaabati saxaabada kuwooda ugu waaweyn buu la kulmay waqtabasa wuxuu ka qaata uu ka dhuxul qaatay uu ka nuur qaatay min khilaalihim ee akhlaaqdoodii wa takhallaqa wuxuu ku daydo uu ka akhlaaq dhigtay biakhlaaqihim khilaalahoodii sifaadkoodii dabeecadahoodii fiicfiicnaana waa uu ka dhuxul qaatay wuxuu ka dabeecad dhigtay akhlaaqdoodii alsbahaan ninka lagu magacaaba sidaa yidhi sillat ibnu ashyam sillat ibnu ashyam ninka lagu magacaabo alcadawiyu caabidun nin caabid ah buu ahaa nin cibaado badan oo min cubaadileyli dadka habeenkii alla caabuda ka mid ah wa faarisun geesi buu ahaa oo min fursaani nahaari maalinta geesiyaasheeda ka mid ah kaana sila wuxuu ahaa idaa nashara markuu ku fidiyo addalaamu mugdiga astaarahu asturkiisa fi lkowni koonka uu ku daboolo madowga habeenkii mar allaala markuu koonku saa ugu fidiyo madowgiisa oo wa uslimat la sallimo ama wa wauslimat loo dhiibo aljunuubu dhinacyaalka ila almadaajici makaanujiifka oo qof walba markuu mugdiga koonka arka uu seexdo qaama uu istaagaayey fa asbaqa wuxuu ku xeel xeeldheeraanayou hagaajinaayey alwuduu'a weyseqaadka uma bacdi safa wuxuu istaagaya fii mixraabihi mixraabkiisa waa mawlaca yaree gurigiisa uu ku tukado wadakala wuxuu gelayay fii salaatihi salaadiisa uma safa fii mixraabihi wadakhala fii salaatihi salaadiisa ayuu gudagelayay wahaama wajadan birabbihi wahaama wuxuu la istaagayey wajadan wajdi ayuu la istaagayay maxabo iyo cishqi iyo kalgacayl oo birabbihi rabbigii uu u qabo fayushriqu waxaa iftiimahaya marka fii nafsihi nafsadiisa sannan ilaahiya nuur ilaahi ah naftiisa nuur ilaahi baa ka iftiimaysay yuniiru kaasoo yuniiru uu la iftiimaayo libasiiratihi basiiradiisa arjaa'a alkowni koonka arjaa'diisa iyo darafyaalkiisa uu markaa la iftiimayo wa yurwiihi tusinahaya aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa oo fil aafaaqi jihooyinka ku yaala wa kaana ilaa daalika intaa waxaa u dheera waa sili ibnu ashyame waxaa intaa u dheera wa kaana wuxuu ahaa ilaa daalika ay maca daalika mowlacan mid la jeclaysiiyo aad u jecel biqur'aani qur'aan qur'aanulfajriga buu aad u jeclaan jiray وqur'aana الfjri ina qur'aana الfjri kaana mashhuuda ta ilaahay tilmaamay subxaana وatacaalى faidaa aqbala markuu soo qaabilo oo la soo gaaro alhaziicu اlakhiir alhaziicu alakhiiru min alleyli qaybta ugu dambaysa haziicu اlakhiir waa uludka ugu dambeeya alhaziicu qaybta alakhiiru ee ugu dambayso min alleyli habeenka marka la gaaro inxana wuxuu ku taagi jiray bisulbihi dhabarkiisa calىa ajazaaءi اlqur'aani qur'aanka jusaskiisa inuu aqriyo waاnطalaqa wuxuu tegi jiray uu bilaabayuu gudageli jiray yuratilu inuu aqriyo aayaati اllaahi ilaahay aayaadkiisa albayinaati ee cadcad bisawtin cod nadiyin oo macaan sawd nadi ahoo macaan inuu ku aqriyo wa jarsin iyo dhawaaq shajiyin oo dheer oo murtafica inuu qur'aanka ku akhriyo fataaratan mar tajidu waa helayaa lilqur'aani qur'aanka xalaawatan macaan buu ka helayaa ta'khudu qaadatay bimajaamici qalbihi qalbigiisa labadiisa daraf oo dhan macnaa qalbigiisa oo dhan xalaawo qaata yuu qur'aanku ka helayaa watasta'hiru bimakaamini lubbihi oo watasta'hir isti'haar ku samaysaa ama ku raad reebtaa bimakaamini lubbihi caqligiisa caqligiisa saafigaa kama makaankiisa oo dhanna ta'hiirisa ayuu mararka gobolkaman helayaa min khashyaة اllaahi ta'hiir ku reebta cabsida allah subxaana wa tacaala wa ukhraa mar kale yastashcir wuxuu ka dareemayaa lilqur'aani qur'aanka wuxuu ka dareemayaa khashcatan jiriricyo Eh, jiracyo oo tusadicu jeexaysa fu'aadahu laabtiisa jiracyo ayuu mararka gabalor ka helayaa iyo inuu qur'aan ka ta'fiiriyo sida ilaahay tilmaamay takhshaciru minhu juluudu اladiina yakshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum waquluubuhum ilaa dikri اllaahi saasna marbuu ka helayaa walam yakun maahayn silatu ibnu ashyam yafturu mid ka go'a oo ka nooga can cibaadatihi cibaadadiisa haadihi saa inay tahay qadun weligii weligii saasuu markaa ahaa cibaadadiisa saasuu markaa u waday laa farqa farqi kale ma laha fii daalika arrintaa cibaadada ah bayna xillihi wa tarxaalihi marka uu deggan yahay markuu safarka yahay wa shuqlihi markuu mashquulka ku jiro iyo wa faraaqihi markuu firaaqada yahay waa mashquulay maanta salaadii baan ka gaari waayey waa mashquulay maanta juskii qur'aankaan ka gaari waayey ma laha waan safray iyo ma safrin waa isugu wada mid shuqul iyo shuqul daro waa isugu mid xakaa waxaa ka xakaayoodoo ka sheekeeyey jacfar ibnu zayd ayaa ka sheekeeyey silat ibnu ashyama oo qaala wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay maca jeyshin ciidan micigooda oo min juyuushi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda ka mid ah fii khazaatin duulaan ayaan u raacnay oo ilaa madiinati kabula kabul meesha lagu magacaabo kabul ama kabul waa afghanistan caasimadeeda rajaa'an annagoo rajo ka qabna an yaftaxaha allaahu lanaa inuu ilaahay noo furo maalin baa intaan duulaan ciidanka muslimiinta la baxnay waxaan ku sii soconay magaalada kaabule waxaan rajaynaynay inuu algacanta noo soo geliyou noo furo wa kaana fi ljeishi ciidanka waxaa ku jiray silat ibnu ashya ayaa ka mid ahaa falamaa markii arkha uu raariciyey alleylu habeenka suduulahu farqyadiisii oo iska isticaaro markuu ku soo daboolay mugdigiisa koonka wa naxnu annaguna fii bacdi ariiqi waddada qayb ka mida aan marayno xata way furteen aljundu ciidankii rixaalahum raradoodii safarkiisaan u soconay yaa raradiisii furtay wa asaabuu waxay asiibeenay gaareen ama ay cuneen ama ay heleen shay-an waxoogaa oo min aطacaami طacaam ah wax yaroo cashaabay heleen way casheeyeen waadduu waxay guteen alcishaaa alakhiirata cishihii dambe salaadii cishaa'igana way tugteen uma kabacdi madow way aadeen oo waxay u dhaqaaqeen ciidankii ilaa rixaalihim meelihii ay deganaayeen yaltamisuuna ayagoo raadinaya cindaha agteeda xadan dheef iyo waxoogaa oo min araaxati raaxa ah bal maantao dhan baa la soo socday in wax yar oo ah wax yar ay gam'aan taasay raadinayeen waxoogaa casha way heleen cishihii dambena way tukeen cishaa alakhiir wuxuu u leeyahay cishaha cishaha qaar baa maqrib u yaqaanaa marka waa loo kala saarayaayo cishihii dambea la kii maqribka ma aha fara'ayt waxaan arkay buu yidhi ninkii jacfar ibnu zayd ahaa waxaan arkay sillat ibna ashyama oo yamdii dhaqaaqayo aadaya asagana ilaa raxlii raxladiisii meeshuu deganaa kamaa maduu say ciidanka u aadeen oo kale wa yuslimu dhiibayo u sallimaya jambahu dhinaciisa ila ruqaadi hurdo kamaa facaluu say sameeyeen oo kale shiiqii qiimaha badnaayo cibaadada badnaayoo jiifanaya haddana u sii socda meeshay dadku ku raaxaysanayaan ayaan arkay faqultu fii nafsii naftayda waxaan ka dhahay ayna aladii kii aaway yarwuunahu ay ka soo warin jireen min salaati rajuli ninka salaadiisii wa cibaadatii cibaadadiisa soo tii la ammaani jiray waa nin salaad badan waa nin habeenkii tukada waa kaayo seexanaya wayushiicuunahu ay faafinayeen dadka min qiyaamihi istaagiisa xataa tatawarana ilaa ay bararaan qadamaahu gondihiisa sootii ninkii lala'aa ilaa lugihiisu ay bararaan buu taagnaa aawey wallaahi allan ku dhaartay la armuqannahu waan u kuurgelayaa oo waan u kuurgelayaa buu yidhi amraq baan ku samaynayaa waan eeg eegayaa waay macnaa waan fiirfiirinayaa wallaahi baan ku dhaartee armuqannahu waan u kuurgeli doonaa allaylata caawa xataa araa ilaa aan arka maa yakuunu minhu waxa ahaada waxa uu sameeye ee uu ku sugnaada ilaa aan ogaado famaa anqariqa maba aysan ku maashoonin oo gudaha uma gelin aljundu ciidankii fii nawmi hurdadoodii xataa ra'aytuhu ilaa aan arkay silla oo yastayqidu ka kacay min raqadatii hurdadiisa isla markii intay indhaha isgelinaayeen uun buu sugaayey oo saasuu dhinaca dhulka u dhigay isla markii waa kacay xataa ra'aytuhu yastayqidu asagoo kacay oo ka toosay oo ka baraarogay min raqdatihi hurdadiisii wayanxaaza wuxuu ka fogaaday can ilcaskari ciidanka meeshii ay degganaayeen mustatiran asagoo isku qarinaya bilcatmati mugdiga catmada iyo mugdiga habeenkuu isku qarinaya wayadkhul uu gelahayo ama wuxuu sii galay fii haabatin meel kayn ah haabad duur ah lafaa ah geedo isku duuban leh lafuhu waa alfaafan oo geeduhu markay isdhex galaan oo intay aad u dheerdheeraadaan madaxa isgashtaan baasiqati lashjaari geedo dhaadheerna markaa leh meel kayn ahoo kayntu isqabsatay madaxa isgashatay haddana geedo dhaadheer leh ayuu aaday waxshiyati اlacshaabi cooskeedana waxshi uu yahay meel cidla mid ku yaala sababtu wuxuu ula jeedaa asaa noo fasiri doonee in badan lugtu ma marin coos markuu soo baxo dadku ay lugta mariyaanay ku socdaan wuu baaba'aa laakiin cooskan waxshi buu ahaayo waa mid iska waxshisan acshaabtiisa iyo cooskiisana ay aad u baxeen ka'annaha aad moodo lam tada'ahaa inaysan ku istaagin qadamaani laba gomdood mundu dahri tawiilin zaman dheer wakhti dheer laguma kor soconin cooskan famadaytu waan raacay buu dhahay fii ifrihi raadkiisa silla markuu baxay uu kayntaa galay ninka lagu magacaabo jacfar ibnu zayd wuxuu leeyahay anigana raadkiisaan daba kacay falamaa markii balaqa uu gaaray minhaa xaggeeda makaanan makaan markuu ka gaaray qasiyan oo fog iltamasa wuxuu daydayey ee uu raaraadiyey alqiblata qibladii qiblada xaggay kaa jirtaa ayuu raaraadiyey waa uu helay iltamasa alqiblata waاtajaha ilayha xaggeedii buu u jeestay marka dhankii qiblada wa kabbara lisalaati salaadii buuna xirtay kayn buu ku jiraa mugdi ah coos fara badan leh geedo dheer leh meeshaasuu ku jiraa markaasuu salaadii kibaartay wa kabbara wuxuu kibaartay uu xirtay lisalaati salaadii wastaqraqa fiya waana ku dhex maashooday salaadii buu gudaha u galay fa nadartu waan eegay aniganoo ilayhi xaggiisa min bucdin meel dheer baan ka fiirsanayaa fa ra'aytu waxaan arkay mushriqa alwajhi mushriqa mushriqa alwajhi asagoo wejigiisu ifayo wejigiisa nuur ilaahi baa ka ifaaya saakin alacdaa'i xibnihiisuna ay xasilan yihiin haadi'a nafsi nafsadiisu ay deggan tahay ka'nnamaa waxaad mooddaa yajidu inuu helayo fi lwaxshati meesha cidlada ah unsan wehel wax wehel inay u joogaan meesha yaad moodaa wa fi lbucdi fogaashaha dadku ka fogaadayna qurban dhowaasho inuu ka helayo wa fi dulmati mugdigiina diyaa'an muniiran iftiin ifaya inuu ka helayaad moodaa wa fii maa waqti huwa asaga waa si leh kadaalika xaalkiisu ay sidaa tahay alaca calaynaa waxaaba nagu soo baxay asadulibaax ilaa meeshu waa meel kayn ah waa meel cidlo ah waa meel bahalladu u nugul libaax baa nooga soo baxay min jaanib sharqiy dhanka sharqi ee bari xigta lilqaabati keenta keentii aan ku jirna dhankeeda qorax bax waa kana libax baa ka yimid famaa an ahbadtuhu ma aanan suganba aniga ma yaqiinsanin isla markii aan yaqiinsaday inuu libaax yahay xataa اnkhalaca ilaa ay siibantay fu'aaddii laabtayda halacan argagax iyo cabsi minuu libaaxan ka cabsanayo isla markii libaaxa dhankan oo ka yimid laabtaydii way siibantayba waxaa gashay waaye halac iyo argagax facalawtu waxaan koray shajara geed baasiqatan oo dheer geed dheer baan ka koray buu dhay libaaxi liwaadan anoo ka magangelaayo ka cararaya min sharihi shartiisa ilan libaax wax cun ah waayo waa libaax duurjoog ah laba nin buu meeshii ku arkay xaadamay xaaladdu saa tahay waan orday buu yidhi isla markaan arkay geed baan ka koray famaa zaala kama uusan zurin alasadu libaaxi yadnuu inuu u soo dhowaanayo min sillati ibni ashyama sillat ibni ashyaf oo salaadii ku jira yuu u soo dhowaanayaa wahwa silana qaariqun wuxuu ku dhex maashoodsan yahay uu bartamaha uga jiraa fii salaatihi salaadiisa xataa asbaxa ilaa uu ahaaday waa libaaxiiye calaa qaydi khuطuwaatin minhu meel tallaabooyin yar u jirtaa qaydin calaa qaydin iyo calaa bucdin fogaasho marka la fiiriyo khuطuwaatin laba tallaabo ama saddex ama wax yar oo minhu xaggiisa ah yuu u soo jirsaday fa wallaahi allan ku dhaartay buu yidhi jacfar maltafadta ilay ma eeginba ninkiisi la ahaa salaaddii buu saa ugu jiraa saana uma fiirinin libaaxi maltafadtu ilayhi walaa xafala bihi danna kama gelin inuu libaax socdo iyo inay bisad socoto iyo in digaag iyo dooro socotay danna kama gelinba salaadiisii buu markaa wataa falamaa markii sajada uu sujuuday anna geedkii baan saaranahay sujuudii libaax oo meesha joogu sujuud aaday qultu waxaan idhi alaana yaftaris haddaa la cunayaa haddaa lagu soo boodaa oo la cunaa ila madaxuu dhulka dhigay falamaa markii nahda uu ka soo kacay min sujuudihi sujuuddiisii oo wajalasa uu fadhiistay atixiyaadku u fadhiistay waqafa wuu soo istaagay alasadu libaaxi biizaayi hortiisa silla hortiisuu saa u soo istaagay kaannahu waxaad moodaa yata'amalu inuu sugaayo inuu inuu ku soo boodo rabo markaa uu sugaayo falamaa markii sallama uu salaama noqsaday nadara wuxuu eegaystay ila alasadi libaaxi fi sukuun si xasilooni ah ma isdhaqdhaqaajinin ma cararin libaaxi buu fiiriyey wa xaraka wuxuu dhaqdhaqaajiyey shafatayhi labadiisa bushimood ama faruurood bikalaamin hadal lam asmacu aanan maqlin inay geed korkiisu saaraya asaga inuu furuuraha dhaqdhaqaajinaya waan arkayaa laakiin waxa uu dhahaayo ma maqlin markuu dhaqdhaqaaqii furuuraha dhameeyey faidaa biاlsadi yansarifu canhu libaaxii waaba gadoomayba waa ka tegey xaggiisa fii huduwin si tartiib ah hadalkii buu dhaqmay qaas wuu baxay wayacuud wuxuu ku laabtay min xayu jaa'a meeshuu ka yimid waa arrin cajiib badan waa arrin aad yaa lala yaabo waa arrin mucjizo ku sugan waa arrin kugu kelifi karta inaad cibaadada ilaahay xoog u qabsato subxaana wa tacaala wayacuud min xayu jaa'a meeshii uu ka yimid buu ku laabtay falama mbalaja markii uu dilaacay ama iftiimay ama uu dhashay alfajru fajarkii nahada waa istaagay sila faaddaa wuxuu gutay ama uu dugtay almaktuubata salaadii waajibkee salaadii subax uma طafiqa wuxuu guda galay yaxmad اllaha inuu ilaahay mahdinayo caza wajal ilaahay caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye bimaxaamida ammaanyo lam asmac aanan maqlin milahaa taasoo kale qadun weligay uma bacdi qaala sila wuxuu yidhi allaahumma ilaahayo innii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanayaa an tujiiranii inaad iga badbaadisa min annaari naarta ilaa cadaabkaiga kori buu yidhi ilaa cadaabka inaad iga badbaadisaan ku su'aalanaa wahal yajtari'u ma dhiiran karaa oo ma ku dhici karaa cabdun addoon khaati'un dembiilaa midlii anigoo kala an yas'alaka aljannata inuu janno ku weydiisto ilaahayow seen janno kugu weydiisanayaa weji aan janno kugu weydiista melihi addoon khaati ahoo dembiilaan ahay waxaan kaa codsanaya inaad cadaabka iga badbaadiso waayo awood aan ku idhaahda iyo camal fiican samaystay oon kugu dhaho janno isii melihi wamaa zaala ma uusan ka surin yukariruhaa inuu ku celcelinayo xataa bakaa ilaa sila u ooyey oo abkaani anigana way ooyey buu yidhi geed korkiisu saaraya weli uma kabacdi rajaca wuu soo laabtay ila ljeish ciidankii buu ku soo laabtay sil duuna an yaftina lahu axad qofna ma dareemin inuu baxay soo tukaday libaaxu yimid alla ka baryey cid dareentay ma laha wabadaa waxaa u soo daahiray oo ay ugu muuqataa licuyuuni اlqowmi qoomka indhahooda kaأnnahu baata sidii nin baryey cala alxashaayaa gogoshiisii joodarigiisii nin ku jiiftay yuu la mid yahay wacudtu ana anna waan soo laabtay fii itrihi raadkiisii baan ku soo laabtay wa bii waxaa igu sugan min sahri اleyli dhafarkii habeenka wa futuuri اljismi jidhka noogiisa wa khawfi اlasadi cabsidii libaaxa ma allaahu bihi calim wax ilaahay og yahay libaaxii cabsidiisa iyo jirhkaygii futuurka daalka daalkii iyo dhafarkii xalay oo dhan maabaa iga muuqda allaahu ilaahay bihi caliimun caliim buu ku yahay walaqad kaana silat ibnu ashyam silat ibnu ashyam wuxuu ahaa ilaa haada kulli arrintaasoo dhan ayadoo ay jirtay laa yadacu midaan ka tegin sanixatan fursad min saanixin sursooyinka kamida mida dadka lagu wacdiyo watadkiiri midka dadka lagu waaniyo ila اqtanama wuu ka faa'iidaysan jiray haduu helo fursad dadka xaqa iyo qayrka loogu sheegi karo wacdii muxaadaro loogu qaban karo ma fakin jirna wuu ka faa'iidaysanayay wa kaana usluubuhu usluubtiisa waxay ahayd fii daalika dacwada arintaasi dadka uu gaarsiinayo an yadcuwa inuu dadka ugu yeero ilaa sabiili rabbihi rabbigii jidkiisa bilxikmati wاlmawcidati اlxasana waa sida loo baahan yahay xikmad iyo mawcido xasana ah yuu dadka ugu wici jiray fayastamiila fayastamiila waxa uu soo leexin jiray ama uu soo jiidi jiray annufuusa annaafira nafafyaalkii diday nafyaalkii cararayna waa soo leexin jiray wayastaliina wuxuu jilcin jiray alquluuba alqaasiya quluubaha qalalay cahdiga wacdiga iyo waanadiisana quluubta qallashayna way jilcinayaan nafafihii xaqa ka cararay ka dirayna way soo leexinayeen min daalika arrintaa waxaa ka mid ah annahu kaana wuxuuaa yakhruju mid u baxa waasile ila albariyati bannaankuu aadi jiray meelaha bariyada ah fii daahiri lbasra basra duleedkeeda ah lilkhalwati waaltacabudi bal inuu khalweeyo uu ilaahay u khalweeyo khaali u noqdo iyo tacabud iyo cibaado inuu markaa la yimaado taasuu aadi jiray arrintaasuu u bixi jiray ilaa fikirka diinta laga fakero waxay u baahan tahay buuqla'aan waa hal qof ama labaa ku fiican qul innamaa acidakum biwaaxida an taquumuu lilaahi matnaa wa furaada uma tatafakkaruu maa bisaaxibikum min jinna buu dhaha ilaahay saddex iyo afar haddii la gaaro xan iyo dagaal iyo maxaan samaynaa iyo adaasaa ahay waxaasaa la gelayaa keligaa markaatay ugu fiican tahay laba markaad noqotiinna waa qayr iyo wanaag sida rabbi tilmaamay subxaana wa tacaala fa kaanad waay ama waxay ahayd hamaru bihi tamuru dhe miday soo marta bihi asaga طaa'ifatun koox oo min asharaabi dhallinyarada ka mid ah arkhat lisaba cinaayatahu arkhat ay raaricisay dhallinyarada lisabaa dhallinyarannimadooda cinaanahu hoggaankeeda wakhti dhallinyaranimada ay hoggaanka u hayso qofka dhallinyaraha ah waxa hoggaamiya waa dhallinyaranimadiisa ma aha waa inay diinta ku hoggaamisaa markaasaad arkaysaa inay gawaari qaataan magaalooyinkii geesaha aadaan cayaar iyo fisqi aadaan marka waxay u raaricisay dhallinyaranimade dhallinyaranimada cinaankeedii hoggaankeedii fatalhu markaasay ay maaweylinayaan talhu bay samaynayaan watalcab way ciyaarayaan lahwi iyo lacib bay ku jiraan wa tasrax wa tamrax way farxayaan way boodboodayaan waa dhallinyaro sidaa darteed intay dagaan badda geesaheeda iyo meelaha noocaasayna kubad ku ciyaarayaan qaas fisqi ku ciyaarayaan qaar muusig shidanayaan saasay ahaayeen dhallinyaradii fa kaana wuxuu ahaa yuxayiihi mid salaama biunsin si tartiib ah si uu weheshanaayo ayuu u salaamayey wayukhaaibuhum wuxuu kula hadli jiray fii rifqin si naxariis leh wayaquulu lahum wuxuu ku dhihi jiray maa taquuluuna maxaad ka dhihi lahaydeen fii qowmin qowm asmacuu goostay safaran inay safar aadaan liamrin amarna ay u safraan cadiimin ee weyn hayra annahum laakiin ayaga kaanuu ahaaday fi nahaari maalintii yaxiiduuna can ariiqi yaxiiduuna kuwa ku soconaya cani ariiqi ariiqa liyalhu wayalcabu say lahwi u sameeyaan ayna u ciyaaraan qoom waayo safar ayay rabaan inay galaan waa laabud haddana ma diyaar garoobayaan intay suuqa tagaan wixii safarkay soo gataan alaabtii xirxirtaan ma yeelayaan maxay samaynayaan waxay ku soconayaan ariiqa maalintii oo dhan si ay u lahwiyaan una ciyaaraan lahwiga inta badan qaantaa loola jeedaa kuwa ka leexanaya waayo haddii kale cani ariiqi yaxiiduuna waxay ka leexanayaan cani ariiqi waddadii safarka lagu xirxiran lahaa lagu gaari lahaa liyalhu wayalacabu siday u lahwiyaan ay u ciyaaraan wa fi leyli habeenkiina yabiituuna way baryayaan liyastariixu say ustariixaan way jiifanayaan habeenkii o dhanna wuu jiifaa maalintiina waa ciyaarayaa safarna waa usii socdaa ka warrama dadka noocaas ah wa fi leyli yabiituuna liyastariixuu famataa goorme tarawnahum aad u arkaysaan yunjizuuna inay fuliyaan rixlatahum safarkooda wayabluquuna ay gaaraan gaayatahum ujeedadooda dad noocaas ah safarkooda say ku gaari karaan iyo gaayadooda wada'aba wuxuu caada ka dhigtay calaa qowli daalika calaa qowlin daalika hadalkaa almarata tilwa almara marba marka ka dambaysa mar kastay dhallinyarada soo agmaraan saasuu markaa dhihi jiray falaqiyahum wuu la kulmay daata maratin mar mararka u saaxiibkaaba ah. qaalo muxuu ku yidhi maqaalata oraadiisii tilka ee taa ah fanahada waxaa ka soo booday shaabun wiil dhallinyaraa minhum xaggooda nin dhallinyaraa kasoo kacay wa qaala wuxuu yidhi innahu wallaahi allaan ku dhaartee maa yacnii ulama jeeda bidaalika arrintaa axadan hayranaa qofaan annaga ahayn shiiqan hadalkan anagu nagu wadaa fanaxnu annagu binahaari maalintii nalhu waan ciyaarna wabileyli habeenkiina nanaamu waan seexanaa habeenkiina waan hurodnaa maalintiina waan ciyaarnaa walle alla ile ninka anaguu nagula jeedaa uma inxaaza wuu ka soo baxay ashaabu wiilkii dhallinyaraha ahaa can rifaaqihi dhallinyaradii rifaaqoodii iyo raggii saaxiibtinimadoodii wuu ka soo fogaaday watabaca wuxuu soo raacay silat bni ashya mundu dalika اlyowm maalintaa wixii ka bilowda famaa zaala ma uusan ka suulin fii suxbatihi shiiqi inuu saaxiib la yahay xataa ataahu lyaqiin ilaa geeradii u timid khaatimo fiican buu ilaahay siiye subxaana wa tacaala wa min daalika wacdiyadiisa wan wanaagsanee xikmadda ku jira waxaa ka mid a ah aydan sidoo kale annahu kaana wuxuu aa yamdi mid socda daata nahaarin maalin maalma u saaxiiba fii hullatin jameeco oo min asxaabi asxaabtiisa ka miduu la socday ilaa haayatin dan oo lahum ayagu ay lahaayeen ayayna u socdeen famara bihim wuxuu soo maray famara waxaa soo maray bihim ayaga shiiqii iyo asxaabtiisii la socotay shaabun dhallinyaro raa'icu shabaabi dhalinyaranimadiisu ay cusub tahay rayaanu rayaanu dhalinyaranimadiisu ay adag tahay macnaa wakti dhallinyaronimadiisu ay markaa adag tahay rayaanu asiba dhallinyaronimadiisu ay adag tahay macnaa ay xoog leedahay marka ay bilaabatay qad ataala dheereeyey isaaru hoosguntigiisii dhulka ku jiidaya xataa jacala ilaa uu gudagalay yajuruhu cala alardi inuu dhulka ku jiiro jar jiiditaan alkhuyala dadka khuyalaha iyo kibirka u jiidaa way macawistii surwaalka qofka anqawga hoos u dhaafsiiya kibirna ula jeedaa fa fi naar buu dhahay nebiga sal alla calayh wasalam surwaalku waa inuusan anqawga dhaafin hoosguntigu waa inuusan saa ahayn macawistu saasoo kale qamiiska kulli waa in aan qawga wax yar uu kar ka noqdaa haddii laga sii korqaado way fiican tahay laakiin ilaa aan qawga rasuulku u ogolaaday fahamma waxay damceen asxaabu asxaabtiisii bishaabi ninkii dhallinyaraha ahaa way hamiyeen macnaha inay garaacaan oo ay tumaan oo ay soo jiidaan macawistay ka jeexjeexaan wax un bay damceen wa araaduu waxay dooneen an ya'khuduuhu inay qabtaan wiilka bialsinatin carabiyaalkoodii ku qabtaan macnaha waa inay caayaan waydiyomi gacmahooda inay garaacaan akhda shadiidin qabasho adag dacwadana saas ma aha xikmada diinta dadka loo gaarsiiya saa ma aha fa qaala lahum sillatu silla wuxuu ku yidhi dacuunii ii dhaafa akfikum amrahum arrintiis anaa idinka kaafinaye anaa idinkaga filane kan ani ii daaya buu yidhi uma kabacdi aqbala wuu qaabilo wuu aaday silla cala shaabi wiilkii dhallinyaraha ahaa wa qaala fi rifqi alabi shaqiiq aabba naxariis badan naxariistiisii oo kale buu kula hadlay iyo wa nabratin cod asadiiqi xamiimi sadiiq xamiim ah saaxiib xamiim ah oo aad kugu naxariiso badan habka uu ugu dhawaaqo saaxiibkii waa codkiisoo kale ayuu kula hadlay yabna akhii buu dhahay walaalkay wiilkiisiiyow ina lii ilayka xaaja dan baan kaa leeyahay kaale wax yar inaad qofka soo kaxayso wa waa inaad dadka dhexdooda haddaad kula dhex hadasho qofka waad ceebaysay waxyaabo fara badan baad eh, xikmadu keentaa diinta dadka marka la gaadhsiinaayo fagaara haddaad dadka ku wacdisood ku waaniso qof qalad ku jiraa way yartaa inuu kaa qaato waa isdifaacaya waa qaylinaya war naga tag buu ku leeyahy maxaa kaa galay buu kuleeya ka ugu yar ka kala dhib baa laga yaabaa inuu ku gaarsiiyo laakiin qofka waa loo istaag dan baan kaa leeyahay wax yar iyo istaag buu yidhi fatawaqafa alfata wuu istaagay wa qaala wamaa hiya caami adeero maxaa iga leedahay oo dan ah faqaala an tarfaca izaaraka hoosguntigaaga inaad kor u qaado faina dalika taasa anqaa u nadiif badan lihawbika maradaada wa atqaa ugu dhowrsashii cabsi badan lirabbika rabbigaa waadnaa ugu dhow lisunnati nebiyika nebigaaga sunnadiisa sal alla alay wasalam tartiib ah oo nadiif ah oo wax lagu tusaayo ayaa wax loogu sheegay dharka nadiif buu noqonaya dadka surwaalka dhulka ku jira fiir markii masaajidka soo gala wasaqda saaran iyo waxyaabaha noocaasi ma dayi kartid laakiin mar allaala marka wax yar kor u qaadana la leeyahay xikmad rabbaani baa ku jirtaa ilaahay waa xakiim subxaana watacaala saa darteed namarmarada taasa ugu nadiif badan ilaahay ugu taqwo badan ugu dhow xagga raacidda sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam fa qaala alfataa wiilkii fii khajalin si yaxyax ah oo xishooda ayuu ku yidhi nacam waa yahay haye buu yidhi waa runtaa wa nicmata caynin wa nicmata caynin wuxuu ula jeedaa ishayda waxay ku qaboobsato waayo aad baan ugu faraxsanahay arrintaan uma baadara waa degdegay warafaca izaarahu izaarkiisana kor buu u qaatay udcu ilaa sabiili rabbika biاlxikma wاlmawcidati اlxasana nacas iyo doqon iyo saan maxaa wa kan ciyaal biidka ee goon baa tahay alnaar baa taal lugahaaga naaraalkila haddaad dhahdo waa kaa hor imaanaya laakiin si wanaagsan oo nadiif ahoo diinta allana aad ku jeclaysiinayso yaa dadka diinka loogu sheegaa fa qaala sila wuxuu ku dhahay marka liasxaabihi inna haadaa midaan ani aan sameeyey yaa amhalu ka fiican ka wanaagsan mimaa aradtu wixii aad doonteen garaac iyo fier iyo waxaad rabtay inaad ku garaacdaan miskiinka anigana habkaanaan markaa sameeyey walow annakum haddii idinka daarabtumuu aad garaaci lahaydeen oo washaatamtumuu aad cay lahaydeen darabakum gacmaha maka la gacmaha ma la'a uu iska kin celin lahaa uu idin garaaci lahaa idinkana washaatamakum uu idin cayn lahaa abaa wuxuu ku hari lahaa oo ku baaqi noqon lahaa cizaaru macawistiisana musdalan ayadoo raaraacda yamsaxu bilarda dhulka jeexayso masaxaysa saasay ahaan lahayd dacwana ma idinka qaadan lahayn waad isgacan qaadi lahaydeen saad u garaacdan buu idinka iska kiin celin lahaa saad u cayseen buu idin cayn lahaa laakiin saan baa ka fiican walaqad jaa'ahu waxaa u yimid waa si lee marra mar fatan baa u yimid oo min fityaani اbasra reer basra dhallinyaradeeda ka mid ah waa shiiqii faqaala wuxuu yidhi callimnii ibar callimnii waxaad i bartaa yaa abasahbaa'i aabbihii khamrado mimaa callamaka allah aacay khamrada sahbaa waxaa la yidhahdaa musqarka waxyaaba marka la cabo la dhacdhaco ee qofka mataqaanaa mukhadaraadka ah aabbihii khamre cabkan wax saasoo kale ola jeedaa yaa abasahbaa mimaa callamaka allah fahasha lahu wuu u wabasha wejigu u marka waa la caayo si xun baa loo galay wuxuusan istaahlin baa shiiqii la yidhi laakiin ma xanaaqin ma caayin wax kale kuma samaynin wuu ka faa'iidaysanayaa fahasha lahu wuu ku farxaysila wa basha wejiga ayuu u bashaasheeyey oo u furfuray wa qaala wuxuu yidhi laqad laqad adkartanii waxaad i xasuusisay yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow maadiyan wax tegey laa ansaa aana hilmaamayn dhacdo hore u dhacday oonan weligay hilmaamaynin yaad isoo xasuusisay buu yidhi xayu kuntu wakti aan ahaa id daaka waktigaa shaaban dhalinyaro milaka adigoo kale ah canug yaro adoo kale anoo ah arrin dhacday oo aana weliga hilmaamayn yaad i xasuusisay maxay ahayd faataytu waxaan u tegeyn man baqiya min asaxaabati rasuuli illaahi intii ka hartay asxaabta nebiga sala allahu calayhi wasalam waqultu lahum waxaan ku idhi callimuunii ibara mimaa callamakum allah wixii ilaahay idin baray subxaana wa tacaala hadda ka hor yaan saxaabada nebiga qayb kamid intaan u tegey yaan dhahay wixii alla idin baray ibara faqaaluu lii waxay ii dhaheen ijcali ilqur'aana qur'aanka ka yeel oo ka dhigo cismata nafsika nafsadaada wixii aad ku badbaadin lahayd qur'aanka qabso qur'aanka ku dhaqan cismada iyo ilaalinta nafsadaada ka dhig warabiica qalbika qalbigaaga gugiisa iyo barwaaqadiisana qur'aanka ka dhigo weliga qalbigaaga qur'aankiiusan ka bixin wantasix lahu kuna dhaqan u naseexow oo qur'aanka mid u naseexeeda noqdo ku dhaqan macnaha wansax ilmuslimiina bihi dadkana kuwaani adiga ku waantow wantasix lahu qur'aanka ku waantow wansix ilmuslimiina bihi dadkana ugu naseexay oo ku kuwaani وأكir badi min ducaaء الlahi ilaahay baryadiisa caزa وajala ma اstaطacta intaad kari karto in allaala intaad ilaahay tuugi karto ha joojin subxaanaه وataعaalى faqaala lahu اlfatىa wiilkii dhaliilaa hadda shiika khamri cabka ku sheega muxuu yidhi udcu lii war ii duceey juزita khayra khayra lagugu jaasiye gabar hadduu xanaaq iyo qayle iyo adaa saan iyo aab aabihii kamradii hooydii kamriga adaa hadduu dhihi lahaa dacwo ma gudan lahayn udcu ilaa sabiili rabbika biاlxikma wاlmawcidati اlxasana waa shay muhiim ah warniyo waxbaad i xasusay buu yidhi asxaabtaan u tegey markaasay barwaaqadaan ii sheegeen wixii buu uga dhigayaa inuu asagana qaato war ilaahay ii tug buu yidhi jusayta khayra khayr ha lagugu jaasiye faqaala wuxuu yidhi asoo u ducaynaya ragabaka allahu tacaala ilaahay ha ku jeclaysiiyo fii maa yabqaa waxa baaqiga noqonaya waa aakhiro waxa baaqiga noqonaya haraya wazahd wazahadaka ilaahay hakaa zaahidiyo oo haku nacsiiyo fii maa yafnaa waxa dhammaanaya waa adduunkee wawahaba laka ilaahay hakuu hibeeyo haku ku siiyo alyaqiina yaqiinta alladii taasoo taskunu ilayhi nufuus nafafyaalku ay ku xasilaan nafafyaalka ay ku xasilaan ilan yaqiintu waa shayga keliya naftaada xasilisa yaqiintu waa shay muhiim ah oo shay muhiim ahoo loo baahan yahay qofku inuu aada ugu dadaalo uusanna mar wana ka tegin oo ilaahay subxaana wa tacaala mar haddii yaqiin dhaba uu ku siiyo khayr wanaag baad haysataa wayucawalu calayhi fi dunya loona tala saartoo loo cuskada yaqiinta calayhi dushiisa fi diini diinka ilan yaqiinta waa shaki la'aan waa adunan diinta ka shakinin rabbi diintiisaa loo cawaliyaayo ayadaa loo cuskadaa loona tala saartaa walaqad kaanat waxa uu ahaa lisilat ibni ashyam ibnu cammi gabar ilmo adeer ay yihiin ibnatu cami dheh gabar adeerkii dhalay ibnatu cammin tudacaa loogu maga loogu magac daro oo loogu maga lagu magacaabo mucaadat alcadawiya ayaa lagu magacaabaa gabadhan wa kaanat hiya sidoo kale waxay ahayd ayaduna alkhraa sidoo kale taabiciya taabiciyad bay ahayd midlow isagoo kale taabiciyatan bay ahayd oo midlahu sidii siloo kale ah xayثu laqiyad meel ay la kulantay ayaduna um اlmuminiin ay la kulantay uma اlmu'miniin waa caaئiشhaةa ridwaan الlahi عalayha wa akhadat canhaa caaishay wax ka qaadatay ilan qofkii qof saxaabiya arka waa taabici qofkii nebiga nolol ku soo gaara ee arka ee rumeeyana waa saxaabi sidaa darteed ayadoo caaishay la kulantay waxna way ka qaadatay uma laqiyaha uma kadib laqiyahaa waxaa la kulmay ayaduna alxasan albasriy nadar allah ilaahay ha iftiimiye ruuxa ruuxdiisa waana soo marnay qisadiisii wa samica minhaa wuuna ka dhagaystay waa uu ka maqlay wax wa kaanad waxay ahayd gabadhaa lagu magacaabo mucaada waxay ahayd taqiyatan gabadh taqiyad ah naqiyatan saafiyad ah caabidatan cibaado badan zaahidatan zaahidad ahoo adduunka ka zaahiday saasay ahayd mucaadة اcadawiya wa kaana min caadatihaa dhaqankeeda wuxuu caado ahay idaa aqbala calayha اleyl korkeeda hadduu habeenku soo qaabilo an taquul inay dhahdo qad takuunu waxay ahaanaysaa haadihi midani aakhira laylati lii habeenkii ugu dambaysay waa dhimanayaa saasay dhihi jirtay aakhiru leyl aakhira laylatin habeen midda u dambayso li anigii sugnaaday falaa tanaamu ma seexanaysa markaa xataa tusbix ilaahi subxaysato cibaadadu bay ku jiraysaa waidaa aqbala calayha nahaaru maalintii hadday soo qaabishana an taquula inay dhahdaa da'bi u ahaa qad yakuunu wuxuu ahaanayaa haadaa midkaani maalinta ah aakhira yawmin lii maalinteeda tii ugu dambaysay falaa yadma'inu ku xasili maysa lahaa ayada jambun dhinac oo dhinaceeda dhulka dhigi mayso xataa tumsiya ilaa ay galabaysato wa kaanad waxay ahayd talbasu mid xihata oo labisata raqiiqa hiyaabi dharka midkiisa aad iyo aad u jilicsan bay xihan jirtay fii fasli shitaa xilliga shata shataha shitaha waa xilliga xagaaga amase ee qabowga jiro dhar khafiifay xihanaysaa waa markay gurigeeda joogtay ama markay baxayso xataa yamnacahaa ilaa uu ka manciyo xataa yamnacaha albardu ilaa qabowga uu u diido min arrukuuni inay u iilato ila nawmi hurdo iyo walinqiaaci inay u go'do can ilcibaadati cibaadada ilan haddii qabow jiroo busto naacim ah bustooyinka noo yaal kale aad geb isku siiso iska daa qiyaamuleyla saasba xataa kicimaysid ilan aad baad usii jeclaysanaysaa haddana hadday xaas kusii agjiifta maba ola sii jirtaba sidaa darteed ayaa gabadhani waxay ahayd marka qabowgu aad u darnaado dhar khafiifay xidhanaysaa oo qabowgaan waxaa ka tarin qabowgu su ugu dhacaayo ma awoodi karto inay hurdo way soo kacaysaa cibaaday marka u istaagaysaa macnuhu waa sidaa wa kaanad waxay tuxyi mid noolaysa alleyla habeenkii salaatan salaad waqtiraa'an iyo akrin qur'aan bay ku goyn jirtay kuna nooleyn jirtay fa idaa halabaha nucaasu gamaanyo hadday ka adkaato ila waa bani aadam gamaanyo hurdo hadday qabato qaamad way istaagaysay fajaalad waxay ku wareegaysaa fi daari aqalka gurigeeda dhexdiisa yaysaa ugu socsoconaysaa wahiya taquul ayadoo dhahaysa amaamaki hortaada yaa nafsu nafay nawmun طawiilun hurdo dheer baa kaa horaysa hurdole ma rabtaa hurdaa jirta oo aad bi aad u dheer hadan beri taquulu wuu dheeraan doonaa wuu dheeraanayaa raqdatuka hurdadaada fi lqabri qabri qabriga meeqsaa la seexanaya hurdale soo marabtid way kaa horaysaa iyo cibaado iyo wanaag ku soco saabay markaa lahayd idaa eh, imaa calaa xasratin haddii meesha la tagana waa laba mid imaa qowmamo la qowmamoodo wa imaa calaa suruurin ama farxad la farxo fakhtaarii u dooraya mucaadatu mucaaday linafsiki nafsadaada alyowma maanta maa tuxibiini waxaad jeclaan lahayd an takuunii calayhi qadan inaad beri dul ahaato ma farxad mise nadaamo maanta kala dooro walam yakun muusan ahayn silat ibnu ashyama cala araqmi ayadoo ay jirto min shiddati cibaadatihi min shiddati cibaadatihi cibaadadiisa darnaanteeda wa fardi zahaadatihi iyo zuhdinimadiisa xeeldheeraanteeda asoo labadaa qabay liyarqaba midna cama ahayn oo ka leexda can sunnati nebiyihi nebigiisa sunnadiisa salawaat ullaahi wasalaamu calayh sunnadan waxaa loola jeedaa guur asagoo cibaado badan haddana zaahid ah haddana guurka ma nici jirin oo weli guurka ku dadaaluu ahaa inuu ka leexda ma ahayn can sunnati nebiyihi salawaat ullahi wasalaamu calayh fakhaaba wuxuu doontay ibnata camihi ina adeertii mucaadata linafsi nafsiisa u doortay ilaasaa cibaado badan gabar cibaado badan buu raadsaday falamaa kaana markii ay ahaatay yowmu ihdaa'iha ilayhi maalintii loo soo gelbinayay markii la gaahay ilaa waa nin iska cibaado badan oo zaahid ah waxaa dhici karta wasguntigiisii iyo wixiisuna isaga gala guriga buu kaa ku aqalgalo dhallinyaradana waad aragtay markay guursanayaan taajkii waxyaabaha la xidhanaayo catarka barfuunka ninkan waa nin zaahid ah marka wuxuu damcay maalintii la keenaayey dadku way yaqaanaan yowma ihdaa'iha ilayhi qaama ibnu akhin lahu ibnu akh baa u istaagay qaama waxaa istaagay ibnu akhin walaalkii wiil uu dhalo lahu asaga u sugnaa bisha'nii xaaladiisa inuu baliilka arooskaa qurxiyo hagaajiyo yuu u istaagay famadaa bihi wuxuu la tegay ila alxamaami xamaamka meesha biyo kululaysiga si loogu soo qubeeyo ilaa aroos buu gelayaa uma kabacdi adkhalahu calayha kadibna uma kabacdina adkhalahu uu u geliyo calayha gabadhii min beytin guri muay muayabin aada loo udgiyey unsi iyo wixii arooska guryaha lagu yaqiina lagu shidaayo saasuu wiilkii damcay falamaa markii saaraa ay ahaadeen markii horena wuu usoo qubeeyo xamaamkii buu geeyey haddana gurigii arooskuu soo geliyey oo aad u carfaaya falamaa markii saaraa ay ahaadeen macan wada jir waa sila iyo gabadhii saahidada ahayd ee markaa uu guursaday labadoodii markay ahaadeen qaama waa istaagay yusalli asagoo tukanaya alrakcatayni labadii rakcadood almasnuunatayni ee la suneeyey marka eh, aroos aada gasho gabar lagu keeno legdanka lama bilaabee marka ugu horaysa salaad baa la tukadaa ilaahay baa la baryaa subxaana wa tacaala marka wuu istaagay labadii rakcadeed ee sunnada ahayd faqaamat tusallii bisalaatihi gabar cajiib badan way istaagtay ayadana salaadiisa ayadoo la tukanaysaa wa taqtadii bihi kuna dayanaysa way ku daba xihatay waa ku daba xiratay uma uma intaa ka bacdi uma اjtadabahumaa waxaa jiitay labadoodii sixru salaati salaada macaankeeda sixirkii salaadaa jiitay raaxadeedii iyo macaankii salaada inay aroos yihiin iyo in laysku baahan yahay waa la hilmaamay rabbi baa la hortaagan yahay famadayaa way wateenoo way sii socdeen yusalliyaani ayagoo tukanaya macan dhammaantood xataa baraqa alfajaru ilaa subaxu dhashay yaa sameeyey welisa xataa baraqa alfajar ilaa fajar ku dhashay aa laba aroos la tukanayaa falamaa markii kaanad ay ahaatay alghadaatu subxi jaa'ahu waxaa u yimid ibnu akhiihi ibnu akhiihiisaa u yimid waa wiilkii hagaajinaaye wa qaala wuxuu dhaha yaa cami waale waa la sheekaystay see xaalku dhahay xalay maxaa dhacay see laintu noqotay waa ilan waa loo yimaadaa arooska subxii hore wuxuu yidhi yaa cami laqad uhdiyat waxaa laguu soo hadiyeeyey ilayka xaggaagoo laguu keenay ibnatu cam ina adeerta faqumta waad istaagtay tusallii adigoo tukanaya allayla kulla habeenkii dhammaan wa taraktahaa gabadhiina waad ka tagtay maxaa dhacay waa la qabsaday faqaala wuxuu dhaa ya bna akhii innaka adiga adkhaltanii waxaad ii gelisay amsi shalay baytan guri adkartanii bihi annaara naar baad igu xasuusay buu yidhi gurigii koowaad aad ii gelisay naar baan ku xasuustay uma kabacdi adkhaladnii waxaad ii gelisay aaqar guri kale adkartanii bihi ljanna oo jannada aad igu xasuusisayo markii aan galay aan janno xasuustay famaa zaalad kama zuulin fikratii fikradayda fiihimaa labadaa inay ku jiraan jannadii iyo naartii xaloo dhanba janno iyo naar baan ka fakerayay xataa asbaxtu ilaan subxaystay faqaala alfataa wiilkii wuxuu dhaha wamaa daak yaa cami maxaa ula jeedaa arrintaa qaala laqad adkaltanii waxaad igelisay marka hore alxamaama makaanu biyi kullaysiga meesha biyaha kuleelka ah ee lagu qubaysto faadkaranii waxaad i xasuusitay on ku xasuustay xaruhu kuleelkiisa xara jahanama jahanama kuleelkeeda uma adqanadnii waxaad igelisay bayt alxursi guri arooseed carfta uunsiga waxa ka baxaad yaabaysa faadkaranii waxaan ku xasuustood igu xasuustay diibhu iibkiisii caraftiisa iib aljannati jannada udugeeda adaasaa yeelay buu yidhi walam yakun maahayn silat ibnu ashyam awaahan nin awaah ah keliya awaah waa mid cabsi badan maahayn keliya awaaban noqosho badan oo ilaahay u tooba keena caabidan cibaado badan zaahidan zaahid ah faxasbun keliya intaa kuma filnayn wainamaa kaana ilaa daalika intaa wuxuu ahaa oo u dheeraa faarisan inuu ahaa faris geesi mujaalidan xoog leh wa batalan batal iyo geesi mujaahidan mujaahid oo dagaalama qallama ayartay carafat inay ogaato saaxaatu اlqitaali goobaha dagaalka kamiyan geesi ashadda minhu ka daran xaggiisa ba'san xagga baaska xagga dagaalka aw aqwaa ka xoog badan nafsan xagga nafsada aw amda ama ku dagaalid badan oo ku socodsiin badan sayfan xagga sayfta nin noocaasuu markaa ahaa nin xaaladiisu ay sidaa tahay oo khayrka iyo wanaaggaa ku dadaalana waa ahaa ninkaa taabiciga ah ee qiimaha iyo wanaagga badan waa silat ibnu ashyama alcadawiyu qisadiisu way noo sii socotaa laakiin caawo meesha ha inoo joogto habeen dambaana kasii wadi doonaa haddii rabbi idma subxaana watacaala asagii intii markaa noo dhiman marka silat ibni asham alcadawi qisadaa macaanta badan ayuu leeyahay waa inuu habeen dambe haddii rabbi idmo iyo inta noo hartay allah xaqa waxaan ka bara inuu xaqana waafajiyo raggaa la tilmaamayo kuwa ku daydana naga dhigo kuli lama gaari karee bal inaan soo dhadhawayno aan isku dayna in allahu tacaala wabilaahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala